بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن, وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر yutiilu safara ashcata aqbara yamuddu yadayhi ila asamaa yaa rabbi yaa rabbi wamadcamuhu xaraamun wamashrabuhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun waqudiya bilxaraam faannaa yustajaabu lidalika rawaahu muslim musanifka raximah اllahu xadiidkii tobnaad wuxuu leeyahay alxadiidu alcaashir xadiidkii tobnaad marwiy can abi hurayraa radia allahu canhu abu hurayra ayaa laga wariyey saxaabigaas radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waaalihi wasalam rasuulka allah baa wuxuu yidhi ina allaha allah tayibun allo wanaagsan weeye oo daahira laa yaqbalu alla ma aqbalo ilaa tayiban wax wanaagsan oo tayiba mooye wax kale ma aqbalo wa ina allaha tacaalaa allah sarreeye amara almu'miniina mu'miniintii allah iyo rasuulkii rumeeyey ayuu wuxuu allaah sarreeye amray bimaa shay buu amray amara bihi shaygaba uu amray almursaliina rusushii wixii ou amray ayuu iyagana mu'miniintii amray fa qaala allah wuxuu yidhi rususha amarkeedii markuu siinayey yaa ayuha arusulu rusushiiye allaah mursaliintii ay soo dirayo kuluu cuna min aayibaati waxyaalaha tayibaadka ah ee xalaasha ah wax ka cuna wacmaluu camal fala markaad tayibaadka iyo xalaashii cuntaanna saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsanna sameeya oad u samaynaysaan allaha tayibaadka idin quudiyo idin siiyey shukrin aad ka shukrinaysaan camal saalixa u sameeya markii mursaliintii rusushii hadalkaa la amray amarkaa la siiyey buu haddana allah muminiintii amray aayaddaa hore fii suurati lmuminiina ku jirtaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii allahi rasuulkii rumeeyo kuluu cuna idinkana min ayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay oo risq ahaan idiin siinay xalaashoodii cuna marka cuntaanna nicmadaa rabbi idin siiyey washkuruu lilaah alla subxaana wa tacaala ku shukriya in kuntum iyaahu tacbuduun haddii aad tihiin kuwa ilaahay caabudayo markuu nebiga uu noo sheegay labadaas inuu ilaahay rusushii iyo mu'miniintiiba amarka uu siiyey yani alaklu min aayibaat iyo shukriga inay la yimaadaan iyo uma intaa dabadeed dakara nebigu wuxuu sheegay oo ka sheekeeyey arajula nin yutiilu safara safarkii dheeraynayo ku fogaanayo safar aada u dheergelayo ninkaasoo ashcaa yacni waxa weeyaan basaasan way oo waxaa loo jeedaa timihiisu aysan oo basaas ay ka muuqato akhbara haddana boor badan oo khubaar uu ka buuxo asaga dhanba safarkaa uu soo galo darteed khubaar iyo boor fara badan iyo siigo ay ka buuxdo ninkaasoo nebigu wuxuu ka sheekeeyey yamuddu yadayhi labadiisa gacmood kor u taagayo taagayo ila samaai samada u taagayo samada kor ugu taagayo allow baryaya isagoo odhanayo yaa rabbi yaa rabbi ducadiisa wuxuu ku bilaabay markuu rabbi baryayay sacabada oo kor u qaado oo samada xaggeeda u jeediyo uma inuu yidhaahdo yaa rabbi yaa rabbi allahay rabbigaygiiow khaaliqaygow uu ilaahay ku barya sifadaas uu rabbi sifat rububiya ayuu ilaahay ku baryey ninkaas safarka dheer galay oo basaasta iyo boorka uu ka muuqdo oo labada gacmood inta kor u taagay allah sifaadkiisa ku baryey wa matcamuhu cabitaankiisu cunitaankiisa madcamkiisu xuquudanayo xaraamun xaraam wey wamashrabuhu cabitaankiisa iyo wuxuu shurbigiisana cabitaankiisuna xaraamun wey wuxuu cabana wa xaraam wey wamalbasuhu labiskiisa ou labistana xaraamun xaraam wey waqudiya weliba waa la quudiyey bilxaraami xaraam baa lagu quudiyey isaga xaraamuu quutay xaraamna waa la quudiye cid kalaa quudisay waqudiya bilxaraam xaraamna waa la quudiye wuu qaatay markaasuu intaas alla uu baryaya isagoo intaas ku dhex jiro you rabbi leeyahay oo ilaahay tuugaya markaasuu nebiga calaa sabiili tacajub wax lala yaaba darteed wuxuu u yidhi fa annaa yustajaabu lidaalika fa annaa sideebaa yustajaabu loo ajiibaa lidaalika arinka isagoo ku sugan seebaa ninkaasi loo ajiibaa wey fa anaa yustajaabu lidaalika isagoo cunitaankiisi cabitaankiisi labiskiisii waxoo dhan iyo raashinkiisoo dhanba uu yahay xaaraam uu yahay seebaa loo ajiibaa oo arintaa loogu ajiibaa buu leeyahy rawaahu muslimun xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixihi uu ku soo saaray weeyaan xadiidkan imaam muslim keliya ma warinine waxaa la soo saaray imaam tirmidi waxaa soo saaray imaamu axmed waxaa soo saaray addaarimi aimadaas oo dhanba way soo saareen xadiidku waa xadiid saxiixa waad ujeedaan nebigu wuxuu ku bilaabay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in allaha ayibun allah waa alla ayiba oo macnaheeda loo jeedo allah ayibka macnihiisu waxa weeye waa طaahirun muqadasun munazahun can الnaqaa'isi wاlcuyuubi kulliha waa alla daahir ah laga dahiray xumaan oo idil laga nasahay nusqaan oo idil iyo ceeb oo idilba laga nasahay weeyaan marka allah waa ayib wey marka shayga ayibka la yidhaahdo wanaagga la yidhaahdo waxaa cagsigiisa oo ka soo horjeedo alkhabiid waradii waxa xunba cagsigiisa oo ka soo horjeedo khubsigaa ka soo horjeedo marka allah waa ayib ayibka cagsigiisuna waa bimacna alkhabiiu walradiiu baa la wax liita weeyaan shay wanaagsan oo ayiba iyo shay khabiiana ilaahay ma simin ma sinna xagga caqligaynu ku sinayn xagga sharcigaynu ku sinayn labada midna ma sinna siduu allah qur-aanka ku leeyahay subxaanahu wa tacaala fii suurati almaa'ida qul laa yastawi alkhabiiu waalayibu walow acjabaka karat lkhabiid ma sinna shayga xun iyo kan wanaagsan haba ku cajabgeliyo karat lkhabiid khubfiga markay farabato foolxumadu ay badato xumaantu badato haba ku cajabgelisee marna ma sinaanaya yacni waxaa sarreeyo shayga ayibka la yidhahdaa mar walba ka sarreeyo weeyaan الله marka inuu ayib yahay buu xadiidka noogu bilaabay xadiidka marka saddex fiqrow ka kooban yahay fiqrada koobaad waxa weeye in allaha ayibu laa yaqbalu ilaa ayiba fiqrada labaad waxa weeye wa ina allaha amara almuminiina bimaa amara bihi lmursaliin iyo labada aayadooda ka dambayso raacsan fiqrada saddexaad waa midda uu ninka kaga sheekeeyey uma ilى akhir اxadii saddexdaa qaybood ayuu xadiidka ka kooban yahay xadii caiima wey aad iyo aad u weyn wey markuu nabigu noo sheegay in allaha طayibun ayuu wuxuu noo raaciyey laa yaqbalu ilaa طayiba allah mar hadduuba طayib yahay alla wanaagsan uu yahay waxaan طayib ahaynna ma aqbalo waxa ayibka maxaa loo jeedaa waa caam waxaa noqonayo aqwaasha qowlka kiisa ayibka ah kelimaadka wanaagsan muu ilaahay aqbalaayo alla loo kor yeelaa ilayhi yascadu lkelimu اayibu wاlcamalu saalixu yarfacuhu buu ilaahay leeyahy qowlka ayibka ah waxa weeye waxaan ahayn alla ma aqbalo wuxuu kulminayaa ficilka ayibka ah falka la sameeyo dadku ay sameeyaan ee wanaagsan allah wuu aqbalaa raalli buuna ka yahay laakiin ficilka khabiidka ilaahay ma aqbalo ictiqaadka ayibka ah oo tawxiidkii iyo maaragtay ictiqaadkii wanaagsanaa ahna allah wuu aqbalaa waa ayib wey laakiin ictiqaadka khabiidka ah oo shirkiga iyo nifaaqa iyo waxa lamidka ihi allah subxaanahu watacaala ma aqbalo weeyaan marna ma aqbalay marka laa yaqbalu ilaa ayiba waxay kulminaysaa alictiqaadaatu walacmaalu walaqwaalu saddexdaba way kulminaysaa ictiqaadka qofka uu qabo qowlka uu leeyahay falka iyo ficilka uu samaynayo intaba way kulminaysaa weeyaan waxaana ayib ahayn allah subxaanahu watacaala marna ma aqbalo waa hadal weyn wey hadal aad u weyn wey haddii aad rabto inuu ilaahay ducadaada aqbalo sadaqadaada aqbalo ducada yacni maaragtay ficilkaada aada samaynayso aqbalo waa inuu wax walba kulligii ay ayib yihiin waa inuu ayib yahayo shay wanaagsan uu yahay weeyaan waxaan ognaa xadii imaamu lbukhaari imaamu muslim ay wariyeen xadiid abi hurayra sadaqada markuu nabiy llaahi maxamed ka warramayay xadiidka saxiixa ah wuxuu yidhi man tasadaqa bicidli tamratin min ayibin walaa yaqbal llahu ila ayiba faina allaha tacaala ya'huduha biyamiinih wayurabbiiha kamaa yurabbi axadukum faluwahu xataa takuuna mila uxudin yani xadiidkaas wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkiin haddou sadaqaysto bicidli tamra yani bimili tamra hal timir timirta waa taqaan ab hal xabaa laga hadlaya wax u dhigmo oo kale miligeedoo kale qofkii sadaqaystaa oo weliba ka sadaqaysto min ayibin yani min kasabin ayib kasab xalaalow shaqaystay oo xalaal ah oon khishi iyo xaaraam iyo khiyaano iyo ribo iyo bele aysan ku jirin ka sadaqaystaahi wuu raaciyo walaa yaqbalu llaahu ila ayiba allana ma aqbalo ilaa shayga ayibka mooye wax wanaagsan mooye oo xalaala mooye wax kale ilaahay ma aqbale qofka timirtaas qadarkeeda oo kale maskiin u baahan ku sadaqaystaahi waa miaal wey tusaalo weeyan wuxuu rasuulku yidhi faina allaha ya'khuduhu biyamiinihi allah ayaa timirtii qadarkeedii aad sadaqaysatay uu gacantiisa midigta ku qaadaa ku qabtaa allah markaasuu wayurabbiihaa wuu ziyaadiyaa waa kordhiyaa aada u weynayaa kamaa yurabbi axadukum faluwahu sida midkiin darmaankiisa yacni faraska yarkaa faluwa la yidhaahdaa ama dameerka ilmihiisa yarka ah ayaa la yidhaahdaa faluwahu sida darmaankiisa oo u barbaariyoo kale ila isagoo yarba hadda maaragtay faraskan ilmo yar isagoo dhashay waa la barbaariyaa waa la calfiyaa ilaa marka dambe faras weyn uu noqdo sidaa idinka u barbaarisaan fardihiina yaryarka ah oo darmaanadiina aa u barbaarisaan oo kale ayuu rabbi u koriyaa u ziyaadiyaa xataa takuuna ilaa ay ka ahaato timirtii mila uxudin buurta uxud la yidhaahdo oo kale ay kala mid noqoto yani ajriga ilaahay ka awaabina timirtaas awaabta uu ka helayo buurta uxudoo kalebuu yani ajrigeeda oo kalebuu helaya laakiin maxaa ku xihan min ayibin min kasabin ayib waa inuu xalaal yahay laakiin haddaad xoolo xaaraama soo qaadato oo aad tiraa xoolo xaaraaman ka sadaqaysanaya xoolo xaaraamaan maaragtay ku cibaadaysanaya ka xajinaya waxa waaye aqbalka ilaahay baa haysto laakiin camalkaasi camal ayiba maaha camal la aqbalaya ma aha yacni waxaa la yidhaahdaa ayibka shayga ayib yani markuu shaygu uu muxaram yahay kasabka horta waa la yaqaanaa kasabka xalaasha ah kasabka xalaasha ahi waxaa la yidhaahdaa maktusiba min ariiqin xalaalin wixii lagu kasbado waddo xalaala wixii lagu keenaa la yidhahda khabiidkana waxaa la yidhaahdaa maktusiba min ariiqin muxaram waddo muxarama wixii lagu kasbado ayaa la yidhaahdaa maaragtay khabiidkana kaasaa la yidhahda wixii xaaraam lagu keeno noocay doontaba ha noqotee waa khabiid baa la odhanay xaaraamta marka labay mid noqotaa imaa muxaramun lidaatihi inuu yahay wa imaa muxaramun likasabihi labadaas miduu noqonaya muxaram lidaatihi waxaa la yidhaahdaa shaygan aad yani maaragtay eh, isticmaalayso baaba xaaraam daatadiisa u ah xaaraam aklulmeyta oo kaleeto baktiga haddaa cuntid iyo khamradu qofka cabe iyo muxaram lidaatihi waa daatadiisaasaa loo xarimay waa muxaram muxaram likasabihi waxaa la yidhaahdaana waxa qasbigoo kaleeto boobka oo kale maalan xoolo dadaa soo qaadatay kaasoo kale waa shay muxarama wey laakiin daatadiisa xoolahan muxaram uma ahayne kasabkaadoo xaaraam ku noqday khiyaana ku keentay qishbaa ku keentay dhac iyo boob iyo isbaaro aad dhigatay baa ku keentay ribaad kusoo kasabtay iyo wixii lamid ah wuxuu ku noqonayaa kasabkan xoolahan wuxuu ku noqonayaa ribadu waa muxaram lidaatii bay gelaysaa laakiin kan xalaasha ah qaadashada kasabkaadaas iyo muxaram ku noqoni weyaan xaaraam ku noqonaya weyaan faqradaas marka waxaan ogaanay in allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba waa in marka camalka qofka muminkaa ictiqaadkiisa maaragtay aqwaashiisa wax alla wuxuu samaynayaa waa inuu kasab ayiba uu noqdo xadiidka qeybtiisa hore intaas ayayna tusaysaa waina allaha tacaala amara almuminiina bima amara bihi lmursaliin faqrada labaad ee xadiidka uu ka hadlayana waxaa weeye allah wuxuu amray dadka muminiinta ah wixii rususha la amray rususha maxaa la amray inay ayibaadka cunaan ya ayuha rusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa inay wax ayibka cunaan waxa maaragtay eh, muxaramkana ay ka tagaan kana shukriyaan dadka muminiintana sidaasoo kale allah amr ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa razaqnaakum washkuruu lilah marka ay cunadii xalaasha ahaa ay cunaan oo la amray inay haddana shukrigii la yimaadaan marka ayibaadkaas baa laydin amray annagana la amray rususha laba shay baa la amray alaklu min aayibaati waalcamal saalix camalka saalixa ah la leeyahay wacmalu saalixan macnaheeda ka shukriya waay shukrigaaba camalka saalixa ah shukriga laftiisa waa camal saalixa maalan haddii aad yani qof kasta kulligii markii ilaahay nicmo uu siiyo alxamdu lilahi keliya uu yidhaahdo alshukru lilah afka a ka tiraado laakiin ficilkaada uusan fiicnayn shukri lama yidhahdo kaasoo kale ficilkaadu hadduu khilaafo qowlkaaga afka keliya markaad dharagto inta dacsata alxamdulilahi tidhaahdo kuuma noqonayo shukri ma noqonayo shukri wuxuu noqdaa in camalkaaga oo camal wanaagsan noqda baa shukrigii ah sidaa darteed buu allah yidhi markii aad dayibaadkii xalaasha isticmaashaan wacmaluu saalixan camal saalixa la imaada lanna isagaa shukrigii ah weeyaan walidaalika fuqahadu waxay yidhaahdaan ashukru طaacat lmuncim bay dhahaan shukri maxaa la yidhahdaa allihii muncimka ahaayee nicmadan ku siiyey inaad ateecdo kaasaa la yidhahdaa shukri maxaa la yidhahdaa طaacat lmuncim allihii kuu nicmeeyey inaad ateecdo oo aad alqiyaamu biطaacatihi la timaado ayuu noqonayaa wailaa adiga oo ilaahay ku caasinayo alshukru lilaahi haddaad tidhaahdid iyo alxamdu lilah waa mujarad qowl waay wax macnaaha uu leeyahay lama arka weeyaan marka waxaa la rabaa alaklu amarkan oo la yidhi maaragtay kuluu min aayibaati iyo kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum amru ibaaxa bay culammada waxaa meesha laga qaadan karaa oo amar muhiima halkaa laga fahmi karaa qofku haddii uu shayga ayibkaa rabbi u xalaaleeyey hadday cunno tahay hadday cabitaan tahay hadday labis tahay hadday maskan iyo degitaan ay tahay hadday mankax iyo guur tahay iska xarimo naftiisa ka xarimaaye ayadoon wax sabab sharci ahoo arrintaa u diida aynan jirin inuu shaygaas madmuum yahay ayibaadka oo la diido waa madmuum shay la ceebeeyo wey inaad iska xarimto iyadoon sharci sabab sharciya jirin waa shay madmuuma baa laga qaadanaya lanna amarkaas ilaahay baad khilaaftay shaygan ayibka xalaasha ku ah ilaahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala waa nicmo inaad isticmaasho baa lagaa rabaa taas baa la yidhaahdaa shayga khabiidka la yidhaahdo khubsiga oo cagsiga ayibka ahi muxuu yahay ma waxa qofka isagu uu istikbaadsada miya dabcigaada waxaad ka nacda miya mise qof walba wuxuu naco baa baa khabiid la dhihi karaa maya khabiidka shayga la yidhaahdaa waxa dabeecaddaadu ay nacdo maaha waxa adiga aadan jeclayn khabiid lama yidhaahdo khabiid waxaa la yidhaahdaa mastaqbatahu sharcu sharcigu wuxuu khabiid ka dhigo oo xumaanka shareecadu ay hallayso o waa xaaraam la yidhaahdo ayaa khabiid la yidhaahdaa istaqbatahu sharcu laakiin waxa dabcigaada ou nacay lama yidhaahdo khabiid khabiid lama yidhaahdo marka wixii shareecadu ay reebto waa inuu qofku ka hara wixii la amrayna inuu la yimaado qaybtaasna waa faqradii labaad waa amaran amar ilaahayna siiyo wey waana inay arintaas shukri ka dambeeyaan aayadda wacmaluu saalixanta waa shukri camalkii saalixa washkuruu lahudana washkuruu lilaahidana waxa weeye waa camalka shukrigii wey waana camalka saalixa loo jeeda markii intaa faqradii labaad ou sheegay ayuu nabiga faqradii saddexaad wuxuu ka sheekeeyey nin uma dakara rajula yutiilu safra ashcata akbar ninkaas dhowr arrimood oo sababaha ducada lagu ajiibo ah weliba la yidhaahdo waa min aadaabi ducaa ducada aadaabtay leedahay ah ayuu la yimid ducada aadaabtay lahayd yuu la yimid wa maca daalika isagoo la yimid haddana ducadiisa lama ajiibin waa la diiday limaada waxa manciyey waa waxyaalaha nebigu uu noo sheegay subxaana wa tacaala rasuulka uu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh uma dakara nebigu wuxuu ka sheekeeyey arajula nin yutiilu safara safarka dheeraynayso yani ku fogaanaya wey safar dheer gelay horta safarka is ahaantiisa qofka safarka markuu galo safaroo dhan magaca la yidhahdaa markuu qofku galo musaafir ba noqdaay waxay ka mid tahay waxyaalaha ducada lagu ajiibo qofka markuu musaafirka yahay allah u ka aqbala bay ka mid tahay sababaha lagu ajiibo bay ka mid tahay haddau sii dheeraadana iska badbaaba nabigeena markuu dheeraaday buu weliba sii sheegoo yidhi yutiilu safara lanna waxa weeye markuu safarku uu qofku safar galo oo safarkiisu uu dheeraado koow midda koobaad waxa weeye wuxuu tegayaa waddan hariib uu ku yahay uusan dadka garanaynin wuxuu la kulmayaa mashaaq iyo dhibaatooyin buu la kulmaya safarkaas darteed iyo dhibaatooyin kula kulmaya waxaa imaanaya inkisaaru nafsi wax la yidhaahdo naftiisa inay maskiin uu yahay magaalo uusan aqooni markuu yimaado xataa qofka cadowgiisao sadiiq u malayn karaa saaxiib buu u malayn karaa cadowgiisa ma kala garanaya yaa cadow kuwa ayaan cadow kuwa ma oga beled uusan cidna ka aqoon hadduu yimaado musaafirka kaasaa la yidhahdo safarkaas marka waa madinat lijaaba wa min asbaabi ijaabati ducaa ducada sababta lagu ajiibo ayay ka mid tahay waxaana tusaya xadiidka imaamu اlbukhaari oo warinayo fi اladabi اlmufrad kitaabkiisa oo ku warinayo xadiidka sanadkiisu xasan yahay wakadalika imaamu axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ibnu maajah aimadaasoo dhanna ay soo saareen xadiidkaas nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam abu hurayrana nabiga ka warinayo wuxuu yidhi alaau dacawaati mustajaabaat laa shaka fiihina saddex baryo waa la ajiibaa wax shaki oo ku jirana male in la ajiibaayo saddex qof hadday ducaystaan oo ilaahay baryaan waa la ajiibaa ducadoodana shaki kuma jiro inuu ilaahay aqbalayo subxaana wa tacaala yaa noo sheegay asaadiq lmasduuq nabiyllaahi maxamed aa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam saddexdaasi waa kuwe dacwat lmadluumi ka labaad wa dacwat lmusaafiri ka saddexaad wa dacwat lwaalidi liwaladih saddexdaasuu nabigu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh kan koowaad waa dacwat lmadluum qofka la dulmiyo qofkaa dulmisay madluumka ahee la dulmiyey ama naftiisa dulmi loo geystay ama xoolihiisa loo geystay ama cirdigiisa loo geystay baryada uu rabbi baryaa ilaahay waa ajiiba ma soo radiyo subxaana wa tacaala waa madluum qofka la dulmiyo weeyaan waxaa laga yaabaa kii daalimka ahaa ee dulmiga geystay inuu iska jiifo iska hurdaayo leanna dhib dhib ma haysto laakiin qofkii madluumka ahaa ee la dulmiyey dhib baa haysto ma seexanayo caawo dhan ba ilaahay buu baryaya ilaahayna ducadiisa waa aqbalaa sidii ninkii shaacirkaa uu yidhi laa tadlimanna إida maa kunta muqtadiran faالظulmu tarjicu cuqbaahu ilى الnadmi tanaamu caynuka wاlmadluumu muntabihun yadcuu calayka wacaynu اllahi lam tanami yani hadalkaa fiiri ha dulminin idaa maa kunta muqtadiran yani waxaa weeye idaa kunta muqtadiran ulmi haddii aad awoodo awoodba aad leedahay adoo awoodla dadka ha ulminin awooddaada ha ku ulminin maadu naafiya ma aha waa zaaida la yidhaha idaa maa kunta ay idaa kunta muqtadira awood haddaa leedahay ha ulmin dadka maxaa yeelay faulmu tarjicu cuqbaahu ila nadami ulmiga ciribtiisa wuxuu ku dambeeya hallayto qofka waa ka hallaya markaasuu yihi tanaamu caynuka adiga daalimaad ahayd waad hurdi waa seexatay indhahaad waa seexanaya habeenkii waa iska hurdaysaa laakiin wlmadluumu muntabihun kii la dulmiyana waa baraarugsanya waa soo jeeda yadcuu calayka adoo ku habaaraya wacayn lam tanami allana ma hurdo subxaana wa tacaala isagii caawa wuu soo jeeda ilaahayna hurdi maayo allah marka ducadiisa wuu ajiibaya marka dulmiga in layska ilaaliyay bay tusaysaa maxaa yeele dulmiga ilahay naftiisau ka xarimay annagana wuu naga xarimay inaan isdulmino waana laka xarimay wey marka kan koobaad oo ducada la aqbalayo oo qofka la ulmiyo hadduu ilaahay baryo ilahay baryadiisa waa ajiiba ka labaad oo maxalushaahidkeenna ah wa dacwat lmusaafir nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka musaafirka ahna hadduu safarba ku jiraa weliba kuma sii jirto iaalatu safar markuu safar dheer oo galo maba kusii jiraba ducadiis waa la aqbalaa ilaahay wuxuu ka baryo rabbi waa siinaya subxaanau wa tacaala waalidka markii awlaaddiisa uu u duceeyo ducadooda waa la aqbalaa haddaa awlaaddaada u ducayso ducadaas waalidka uu duceeyey awlaadda ilaahay waa u aqbalaya riwaayada imaam tirmidi waxay ahayd wa dacwat lwaalidi calaa waladihi yani liwaladihi iyo calaa bay kaliin calaada waa habaar liwaladihina waa ducadii wey marka wa dacwat lwaalidi calaa waladihi waalidka hadduu awlaaddiisa habaarana habaarkoodisi waa la aqbalaa sida ducadiisa loo aqbalo maarata habaarka waalidkii owlaadda habaarana loo aqbalayaa weeyaan marka xadiidkaas wuxuuna tusay dacwat lmusaafir inay mustajaaba tahay ninkaa marka musaafir weliba iaalatu safaru la yimid safar dheer ayuu galay safar dheer ayuu galay weeyaan wuxuu leeyahay sheekha kitaabkan ibn rajab raxmat ullahi calayhi markuu xadiidkaasi ka hadlayo wuxuu leeyahay wamataa aala safaru kaana aqraba ilaa ijaabati ducaa mar kasta oo haddii safartu ay dheeraato safarku uu dheeraado wuxuu u dhow yahay in qofkaasi ducadiisa la ajiibo liannahu madinatu xusuuli inkisaari nafsi bituuli lgurbati can alawtaan maxaa yeelay waxaa waxay arrintaa ku sugan madina baa ku sugan malayn la malaynayo yacni inay ka imaan karto inkisaaru nafs naftiisa oo yani maaragtay u qalbi jabo qalbi jab bituuli lqurba fogaanshaha qariibnimada uu ku fogaaday oo wadankiisa uu ka fogaaday darteed inay u keento baa la arkaa wa taxamulu lmashaaq dhibaatada uu xambaaro walinkisaaru min acdami asbaabi ijaabati اducaa inkisaarka oo maaragtay qalbi jabka ahna wuxuu ka mid yahay midda ugu hor ugu weyn oo ducada lagu ajiibo ayuu ka mid yahay w qofka dacfiga iyo yani qalbijabka iyo dhul qariiba markuu tago waxyaalaha lagu ajiibo bay ka mid taha wuxuu ku daray nabiga calayhi salaatu wasalaam midda labaad ashcaa abara buu yidhi ashcaa abara labadaas waa la israaciyey shucfiga iyo qubaar akbarnimadu macnaha waxay tusaysaa waa altabadulu fi اlibaasi wاlhay-a qofka oo xagga labiskiisa ay yani ka muuqato arad badan oo ka muuqdo hay-adiisa ay ka muuqato boor iyo maaragtay uu ka buuxo arintaas asaga dhanba diif ka muuqato weyaan dhibaato badan ay ka muuqato lanna safar dheer buu galay gaajo maaragtay boor madaxiisa oo shanlaysan ashcadku xaday qofka aan timihiisa ayna shanlaysnayn sida uu maarata aan saliidaysnayn oo habayn aan ka shaqaynin wey aqbarkana waa boor baa ka buuxo asaga dhanba jidkaasu ku jira waa boor baa ka muuqanay markuu qofka hay-adaas raful hay-a la yidhaahdaa atabadulu fi libaasi wاlhay-a hay-adiisu ay xun tahayna waxyaalaha lagu ajiibo ducada ayay ka mid tahay waxyaalaha ducada lagu ajiibay ka mid tahay waxaa tusaya xadiid kale imaamu muslim fii saxiixi oo ku wariyay xadiid abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ruba ashcaa akbara dii timrayni madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi laabara waxaa badan buu yidhi oo aad u badan ashcaa qof maxaa la diif ay ka muuqato akhbaro oo boor badan dii timrayni laba maro oo baali ahoo duqoobay eberana wato imraynka waxaa la yidhaahdaa aimr waxaa la yidhahdaa athawb alkhaliq اlbaali baa la yidhahdaa marada eberka ahe dhar tacbaana u wato liito u saaxiib aho labadaas maro wato weliba madfuucin bilabwaabi dadka markuu guryaha soo hor istaago albaabka laga xirto geli maysid meesha ashraafta iyo dadka madaxda iyo loo ogolaanayo laga hor istaago layihahdo ma gelaysid lanna hay addiisii ayaa tacbaan ah kama muuqato maarata nin oo maarata shariif ahoo wanaagsanoo eh, kama muuqato maarata nadaafad badan ka muuqato albaabada lagu celiyo badanaa buuri low aqsama cala allahi la abara ninka noocaasa oo dadku ay liidaan oo rafnimada ay ka muuqato tacbaanka ahi low aqsama cala allah hadduu alle ku dhaarto la abarahu ilaahay u baarinimo samaynayo wuxuu ilaahay weydiisto intuu ku dhaartira wallaahi ilaahay sidaasuu ii yeelaya allah waa u baarinimo samaynay waa ka aqbalaya allah yacni badanaa dadka noocaasoo kale ah walidaalika yacni qofka hay-addiisa oo iska tacbaana mararka qaarkood waxyaalaha wax lagu ajiibay ka mid tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ay abaaru dhacdo oo istisqaa iyo waraabdoon iyo roobdalab la raadinayo roob la raadinayo dhar tacbaana isagoo wato dhar mutabadila buu soo qaadan jira dhar qurquruxsan ma soo qaadan jira mutawaadic isagoo ahoo yani maaragtay isliidayo oo ilaah isku liidayo ayuu rasuulku banaanka usoo bixi jiray markaasuu khudbada dadku akhrin jiray oo salaadii istisnaha uu tujin jiray salawaatu wasalaamu calayh waxaa la yidhahdaa mutarif ibni cabdillaahi ibni shakhiir waa nin taabiciya wey oo aad taabiciyada raggii taabiciinta raggoodii maarata maa sha allah waracnimada iyo khayrka badan lagu yiqiinay ka mida ayaa waxay maarata shiikhu uu soo guurinaya qad xubisa lahu ibnu akhin yacni waxaa la xabisay mutarif wiilow adeer u yahay baa la xirtay oo dulmi lagu xiray markii xabsigii dhibki wax kaleoo soo daayana uusan haynin waasito uu helaya aysan jirin iyo cidoo u adeegsaday aysan jirin yo ilaahay u tadarucay markaas waxay leeyihiin falabisa khulfaana iyaabihi wuxuu labistay dharkiisa kuwa ugu liito dharkiisa kuwa ugu foosha xumaa ayuu soo labistay mudarif ibn cabdillaah wa akhada cukaasatan biyadihi ulba koorad ahoo lagu tukubana gacantiisu ku soo qaatay dhar liitana wuu soo xirtay markaasaa lala yaabay muarif saan uma labisan jirin labiskiisa ma ahayn isagoo tukubayo ushaas watana wuu soo baxay dhar tacbaanana wuu wataa markaasaa faqiila lahu maa haada maxay xaaladdan maba kugu arki jirine waa sidee baa la weydiiyey muarifu xaalkaada waa sidee markaasuu wuxuu ku yidhi astakiinu lirabbii lacalahu an yushaficanii fi bni akhii ilaahay baan isku maskiin iskaga dhigaya allah isku maskiininaya maxaa yeele waxaa la arkaa markaan miskiin iska dhigo isliido inuu ilaahay iiga shafeeco aqbalo ducada aan wiilkaas walaalkii wiilkiisa adeerka aanu ahay aanu ducaynayo inuu iga aqbalo baa la arkaa buu yidhi inuu iga aqbalo ayaa allah la arkaa buu yidhi marka rathul hay-a marka la yidhaahdo waxyaalaha ducada lagu aqbalo ayay ka mid tahay hay-adaada oo liidato waxyaalaha lagu aqbala bay ka mid tahay midda saddexaadoo ninkan oo la yimid waxa weeye yamudu yadayhi ila asamaa gacmaha markuu qofku ducaysanayo labada gacmood inuu kor u taago labadii gacmoodba kor u taaga weyaan aadaabta ducadayna ka mid tahay labada gacmood haddii qofka kor u taago waxay sabab u noqotaa ilaahay inuu ajiibo subxaana wa tacaala maxaa yeelay inuu miskiin yahay oo allo u baahan yaho sacbada u qoorsanaya soo ma macbuudkiisi inuu miskiin yaho baahan yahay iyo sacbada u dhiganaya marka sidaa darteed sacbada oo la hoorsado waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala oo alla loo weydiisto kor loogu qaado allah waxyaalaha oo ducada ku aqbala bay ka mid tahay iyadana waxaana tusaya xadiidka imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ibnu maaja ay sanad jayidan ay ku soo saareen xadiidu salmaan alfarisi radia allahu canhu salmaan alfarisina nebiga uu ku warinayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tacaala xayiyun kariimun yastaxyii idaa rafaca arajulu ilayhi yadayhi an yaruddahumaa sifran khaa'ibayn allah wuxuu yidhi sarreeye waa alla xeshood badan oo deeq badan xayiyun kariim waa alla xeshood badan oo deeq badan kariim oo sakhi ah wuxuu ka xishooday yastaxyii alla wuxuu ka xishoonaya idaa rafaca arajulu ilayhi yadayh markuu qofku oo ilaahay weydiisto alla wuxuu ka xishoodaa an yarudahumaa sifran khaa'ibayn ayagoo hungoobay oo sifir waxbaba ku jirin oon laga aqbalin inuu soo celiyo ayuu rabbi ka xishoonaya sidaa darteed ilaahay waa siiyaa weya sacabada u hoorsaday ayuu rabbi subxaana wa tacaala ayuu ku siinaya halkaa xoogaa haddaan yani ku nagaano rafculyadaynka ducada ducada in gacmaha kor loo qaado sidaan soo sheegnay waa min madinati ijaabati ducaa ama min asbaabi ijaabati ducaa ducada waxyaalaha lagu aqbala sababaheeda ayay ka mid tahay waxaa la yidhahdaa marka ducada oo gacmaha kor loo qaado saddex arrimood bay culummadu sheegaan waa saddex arrimood wey qayb in gacmaha kor loo qaado ay kasoo ka sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qayb inaanan gacmaha kor loo qaadin ay ka sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qayb saddexaadoo nahyi iyo amar midna aysan ku soo aroorin saddexdaasaa loo qaybiya rafculyadeenka saddexdaasaa loo qaadaa qaybta gacmaha in kor loo qaada nebiga ay ka sugnaatay waxaa weeye wakhtiga istisqaha waraab dalabka nabigeenna markii yacni ninkii reebaadiyaha uu u yimid isagoo mimbarka saaran ayuu masaajidka soo galay nin reer baadiyaah markaasuu yii rasuulka ilaahayo halakat ilamwaalu yani dhulkii iyo abaar baa dhacdo uga sheekeeyey xoolihiibaa baaba'ay ummadiibaa ilmihiibaa gaajooday rafaad badanoo sheegay ilaahay noo bari inuu ilaahay roobna siiyo nabiga mimbarkuu taagnaa gacmuhu kor u qaada markaasuu ilaahay baryay saxaabigu wuxuu leeyahay ilaa aan arka bayaada ibtayhi labadiisa kilkilood cadaantooda ilaa aan arkay buu nabigu kor u qaaday salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka gacmaha marka istisqe iyo roobdoon ay tahay in imaamka iyo ma'muumiinta khudbada ayagoo ku jiraa ay labadaba kor u qaadaan waa haabitoo xadiidkaas ayaa tusayo ama salaatuljumca ha noqoto oo markaas ku jiro lanna nebigu khudbatljumac u ahrinaya markuu ducadaas ahrinayay ama istisqihii laftiisii oo salaadii la tukanayaba ha noqotee in uu maaragtay labada gacmood kor loo qaado waa haabit wey xadiidkaasna imaamu اlbukhaari fii saxiixi uu ku sugan yahay xadiid anas ibni malik radia allahu canhu waxaa la midoo ah gacmaha in kor loo qaada ay nebiga ka sugnaatay nawaasisha markay dhibaatada dhacdo colaad baa dhacday yani maaragtay abaar baa dhacday shido badan markay timaado salaadaha shanta salaadooda lagu qunuuda qunuudkaa shanta salaadood alqunuud fi nawaasil la yihaahdana dhibaatada markay dhacdo duhr iyo casr iyo maqhrib cishe iyo fajr intaba waxa weye waa la qunuudaya in gacmaha imaamku kor u qaado ma'muumiintana kor u qaadaan ayana way sugan tahay weeyaan nabigeenna u ka sugnaatay salawaatu wasalaamu calayh waxaa la mida oo gacmaha in kor loo qaada ay ka sugnaatay salaada witriga witriga qunuudkiisa witriga markaa ama ramadaan ha noqdo ama keyrkii ha noqdee witriga markaad tukanayso inaad ragcada ugu dambayso qunuudkaada markaad qunuudayso inaad gacmaha kor qaatana ayana way sugan tahay waxaa kaloo gacmaha in kor loo qaada ay sugan tahay marka asacyu bayna safa walmarwa markaa safa taagan tahay oo aad ka soo bilaabayso ina safa walmarwata min shacaa'ir illah safaad ka bilaabi ibda'uu bimaa bada'a allahu bih siduu rasuulku yidhi safa laga bilaabaa sacyiga safa markaa buurteeda tagto kacbada inta u jeesatid gacmaha inta kor u qaadid inaa ilaahay barisaa lagaa raba marwo markaa tagtana iyadana sidoo kale kacbada inta u jeesatid inaa ilaahay gacmaha kor ugu qaadid ayadana waa haabit weeyaan waxaa kaloo nebiga ka soo arooro gacmaha kor loo qaadaa markii yowma carafa wuquufa carafa la taagan yahay yacni carafa markii la taagan yahay xujaajtu ay taagan yihiin bannaanka intuu tago inuu ilaahay subxana wa tacala gacmaha kor ugu qaato ayadana waa haabit weeyaan amaakintaas waa amaakinta meelaha ay nebiga ka sugnaatay in gacmaha kor loo qaado meelaha ay ka sugnaatay weeyaan meelaha ayna rafculyadaynku ayna nebigu ka sugnaanin rafculyadayn ma sugnaanin ducana ay tahay waxaa ka mida ah khudbada jimcada marka lagu jiro khatiibka inuu gacmaha kor u qaado markuu ducaynayo ayadoon istisqa ahayn roobdoon aan ahayn khudbadii jimcada caadigaa la akhrinaya inuu khatiibku gacmaha kor u qaado ma'muumiintana gacmaha kor qaadaan ma sugnaanin nabigeenna kama sugnaanin saxaabaduna ma aynan samaynin ridwaan ullaahi calayh bal waxaa sugan xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugan nin saxaabiga camaara la yidhaahdo ayaa wuxuu arkay nin la yidhahdo bishr ibni marwaan oo mimbarka saaran oo khudbo jimca akhrinayo markaasuu khudbadii markuu ducaynayay oo gacmaha kor u qaaday bishr ibni marwaan ayaa gacmaha kor u qaaday markuu kor u qaaday saxaabigii wuxuu ku yidhi qabax allaahu haatayn اlyadayn wuu radiyey durbadiini ilaahay ha fool xumeeyo labada gacmoodoo ninkan kor u qaaday meeshuu ku radiyey qabax allahu haatayn اlyadayni buu yidhi labadan gacmoodoo kor loo qaaday ilaahay ha fool xumeeyo ha halleeyo buu yidhi laqad ra'aytu rasuula اllahi sal اlه alيه wasalam maa yaziidu an yaquula biyadihi haakada wa ashaara biisbicihi almusabixa yani waxaan arkay buy rasuulka ilaahay oo mimbarka joogo markuu dadka la hadlay isagoo aan gacantiisa gacanta farta musabaxada la yidhaahdo keliya saa dadka ugu ishaaray laakiin isagoo gacmo koru qaaday ma aynan ka sugnaanin nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugnaanin waxaa la mid ah salaada duca ku jirto salaada dhexdeeda ducada ku jirto hadda soomaalida qaar waad aragteen yanii inkastoo dadka in badan ka soo ilbaxeen laakiin dad badanaa sameeyo markii faatixada la akrinayo markuu imaamku walo daaliina yidhaahdo dadaa gacanta saan dhahay aamiin saasay leey soo ma arki dad saasay leey ma habatat can nabi sal la alay aslam kama sugnaanin dadaa saas dhahay ma ah wax nabiga ka ansaxay ma marka ducada salaada dhexdeeda ah ama ha noqoto ducaa bayna sajdatayn markaa sujuudid sujuudda markaa ka soo noqotid waa ducaysanaysaa ducada inaad gacmaha kor u qaada lama ogole inaad jilbahaba kor saartaa lagaa raba gacmo halkaas inay saarnaadaan tashahudka markii ou dhammaado atixiyaadka markuu dhammaado ducaa la akhriya dheer ma sugnaan inaad gacmaha kor qaado nebiga kama sugnaanin marka rafculyadaynka amaakintaas ma ayna sugnaanin ducada ah weya bilmunaasaba masaajidyaha badankood in badanoo ka mida ah, ilaahay dad uga naxariista mooye waxaad ku arkaysaa imaamku markuu salaada ka baxo waa ducaynaya markaasa aamiin laga dabaleeya oo gacmaha kor u qaadayaan oo ducayn ducada kor u qaadaya nabigeenna kama sugnaanin salawaatu ullahi wasalaamu calayh annagana ma'muuriin waxaan ku nahay nabiga inaan raacno laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ba ilaahay leeyahy nabigeenna hadday khayr tahay kama uusan tageen in imaamku intuu markuu salaada ka baxo dadka intuu usoo jeesto oo u duceeyo ee ayaguna aamiin ka daba yidhaahdaan nabigeenna samayn lahaa mana samayn salawaatu ullahi wasalaamu calayh ducadaasna maa habatad nabigeenna kama sugnaaneen bal waa bidca munkara gadaal dambe wax laga keenay weeyaane wax hore u jiray ma aha wey wixii intaa ka soo haray oo kuwii salaada yani maaragtay rafculyadeenka uu soo arooray ka soo hadalnay iyo kuwii aynan soo aroorin inta ka soo hartay waxaa weeye qofka inuu sacaabada kor u qaataa la rabaa inuu kor u qaato ilaahay uu baryo rafculyadeenka intaa wixii ka soo haray oo ducooyin ah waana ducada uu nabigeenna sheegay oo la aqbalayo xadiidkii hadda aan ka hadlaynay in allaha xayiyun kariim yastaxyii idaa rafaca arajulu ilayhi yadayhi an yarudahumaa sifran khaa'ibayn oo nabigeenna lahaa calayhi salaatu wasalaam marka inti wixii labadaas aan ahayn yacnii wixii ka soo haray rafculyadaynka waad samaysan kartaa waana naloo ogol yahay weya waxaa weeye midda labaad uu la yimid yamuddu yadayhi ila samaai weya midda afraad oo ducada lagu aqbalo waxa weeyaan yaa rabbi yaa rabbi buu yidhi macnaheedu waxa waaye waa atawasulu ila allahi tacaala birububiyatihi alle oo loogu tawasulo lagu baryo rabbinimadiisa waa sifo aad u wanaagsan rabbinimada ducadu waa dartay qur-aanka rabbanaa maa khalaqta hada baila rabbanaa aatinaa fi dunya xasana rabbanaa rabbanaa waad ujeedaan lafdigaas in waa nala bara rabbanaa in ilaahay lagu baryo subxaanau wa weliba inuu qofka ilxaax ku sameeyo ilahay in ducada lagu celceliyo aad aad u barisid baa la rabaa baryada ilahay ku celceli bani aadamka ilaahay inuu makhluuqiisa khilaafsan yahay daliil waxaa u ah kulamaa aad ilaahay bariso ood baryada ku badisaahi kulamaa oo kusii jeclaaday ilahay subxana wa tacala oo ku jeclaanaya baynamaa bani aadamka markaa hal mar bariso laba bariso saddex bariso warkan tuugsi badanaabuu kuleeyahay muxuu ii daba taagan yahay waa su-aal badana haddaad hal mar bariso waa ku nacaya mar labaad haddaad weydiiso marka ilaahay subxaana wa tacaala baryaduu kugu jecelyahay in ilaahay la baryo ayaa la rabaa oo ilxaax lagu sameeyo maxaa yeelay waxa ilaahay lagu baryo waxa ugu muhiimsan aad ogtihiin allah wuxuu leeyahay fii suurati alacraaf walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha allah magacyo wanaagsan ou leeyahe rabbi ku barya ducadaas ilaahay lagu barya baa la rabaa marka intaas oo asbaabtii ducada lagu aqbali jiray ah ayuu ninkan la yimid waa safar safartiisu way dheertahay wa ashca akbar oo dadka ilaahay haddayba ku dhaarteen low aqsama cala allahi la abarahu ayuu ka mid yahay yamuddu yadayhi ila samaa rafculyadayn buu sameeyey oo ilaahay ku tuugay asmaadiisa iyo sifaatkiisa ilaahay ku baryay subxaanau wa tacaala asmaadiisa wanaagsanayd sifatu rububiya ayuu rabbi ku baryey ducadaasoo in laga aqbala ma ahayn lagama aqbalin limaada loo aqbali waayo marka maxaa ducada in cunitaankiisiiba xaraam ah wamashrabuhu xaraamun cabitaankiisiiba xaraam ah wamalbasuhu xaraamun labiskiisi wuxuu maranayo labisanayaba xaraama ah, waudiya biaraami wagudiya bilxaraami yacni xataa xaraamaa la quudiyey weeyaan xaraam baa la quudiyey waxaa loo jeedaa tan hore isagaa la yimid madcamkii iyo mashrabkii iyo malbaskii isagaa la yimid laakiin wixii xaraam kale la siiyey haddana la quudiyey oo raalli ku noqdo qaatay weeyaan marka waqudiya bilxaraamida waxaa waaye idaa taqadaa bilxaraami min ficli hayrihi baa la yidhahda qof kale ficilkii markii lagu quudiyo ayaa loo jeedaa weeyaan marka waxaa manciyey oo in ducadii la aqbala u diiday waxaa weeye altawasucu fi اlxaraami aklan wa shurban saddexdaba cunitaan iyo cabitaan iyo quud uu ka dhigtay xaaraamtii ayaa maaragtay ducadiis in la aqbali waaye keentay weyaan ducadiis in la aqbali waaye keentay salafkeenna ridwaan calayhim aaaar aad u tiro badan ayaa ka sugnaatay shiikhina in badan uu soo guurinayo yani ibnurajab alxambali fii kitaabkiisan uu kusoo guurinayo aahaartaas waxaa ka mid a ah sacd bn abi waqaas saxaabigaas waa taqaanaan mujaabu dacwo ahaa ilaahay ducadiisa ajiibi jiray nin baa hadda ka hor masabitay markuu ninkii masabitay oo cumar bn khaaab oo uu ku dacweeyey cumar markaas dad buu usoo diray dadkii markuu usoo diray ayaa inta masaajidii la tegey warkii ninkuu sheegay inay beentaa la ogaado sacad lama sabiday markaasuu habaaray ilaahay inuu cumrigaada dheereeyo fitnana faqrigaadana uu badiyo fitnana ilaahay ku bandhiga ilaahay ka barya buu yidhi intiiba ilahay waa u aqbala ninkii ile aalim u ahay wuu dulmiyey saxaabigaasu dulmiyey waxa way cumri dheer buu yeeshay ninkii oo hore kama dhimanin faqiir dadka tuugsadoo barya buu ahaa fitnadana ilaahay u bandhigayo waxaa la yidhaha dariiqada markuu maraa gabdhaha yararka iyo maarata iyo addoommada ayuu xaaraan ka dalbi jiraa la yidhahda fitnu ku dhintay yacni sacad ducadaas u ahaa waa la weydiiyey marka sacad bin abi waqaas waxaa la yidhi tustajaabu dacwatuka min bayni asxaabi rasuli lah sal lla alay wasalam ducadaada la aqbalaa saxaabada kale dhexdoode maxaa keenay sacdow in ducadaada la aqbalo u fiirsa hadalka uu ku jawaabay sacad bin abi ducadiisa in la aqbalo waxa keenay maxay tahay wuxuu leeyahay maa rafactu ilaa famii luqmatan ilaa wa ana aclamu min ayna majiiuhaa wa min ayna kharajat weligay yacni afkayga uma kor yeelin ma aanan gelinin luqmo wax yaroo la liqo cad yaroo la cuno wax yaroo la cuno ilaa haddaan cunayo waa fiirin jiray buu yidhi halkeebay xoolahan ka yimaadeen cunadan aan cunayo meeshay ka soo baxday ma xalaalba mise wa xaaraamaan fiirin jiray sidaa darteed shay xaaraama weliga afkaygama gelinin buu yidhi qofka markuu cunadaada xalaal ay noqoto ilaahay subxaana wa tacaala ducadaada waa ajiibaya annaga ilaahan baryana maantao dhan waana maxaana loo ajiibi laaya xaaraanaan ka dharagnaa sooma dadka badankii xalaashi xaaraanta maba kala niqaamba soomaalida waxay dhahaan waxaan ku cuninba waa la cunaa bay dhahaan xaaraan iyo xalaal ma kala jiro waxaan ku cunin waa la cunaa taasaa iska socoto marka waa mushkilo wey waxyaalaha naloo ajiibi layahay oo ducadeena loo aqbali layahay bay ka mid tahay weya waxaa ka mida ah wahab ibnu munabih oo raggan culammadan salafka ka mid ah hadalka uu leeyahay wuxuu dhihi jiray man sarahu an yastajiiba allahu dacwatahu falyutib tucmatah yacni qofka uu farax gelinayo jecel in alle ducadiisa ou ajiibo wuxuu cunayo xalaal ha ka dhigto ha xalaashado marka waxaa cunaysa aada xalaashato waxaa wey ilaahay ducadaada waa ajiibaya wey waxaa la mida culummadan salafkeeni ka mida sahl ibn cabdulaahi tusturi yani ninkaas baa kami sheekhaasa ka mida wuxuu dhihi jiray man akala alxalaala arbaciina yowma ujiiba dacwatuh afartan maalmoodoo isku xigta qofka xalaal quuto oo aan xaaraan soo dhexgelinin ilahay ducadiisa waa aqbalaya lanna xalaalu ku dadaala arbaciina sabaaxan afartan subax markaad xaaraam iska ilaaliso xalaal keliya aa quudato xataa ilahay waa ku ajiibaya ducadaada buu leeyay yuusuf ibnu asbaad wuxuu dhihi jiray oo shiikhu nooga soo guuriyey balaganaa ana ducaaءa alcabdi yuxbasu can الsamaaءi bisuuءi اlmaطcami waxaa dadkeennii ahlu khayrka ah naga soo gaaray dadkeennii hore xaggoodii naga soo gaaray buu yidhi addoonka ducadiisa in la xabiso oo samada laga celiyay inuu ilaahay aqbalo loo diido maxaa loogu diidi bisuui lmacam cunno xaaraanuu cunay darteed cunno xaaraan haddaa cunta ilahay ajiibi maayo ducada lama aqbale cumar bn khaaab baa wuxuu dhihi jiray oo sheikhana looga soo guurinaya bilwaraci camaa xarama allaahu yaqbal allahu ducaaa wاtasbiixa qofka oo waracnima la yimaado iska ilaaliyo wax alla wixii ilaahay ou xarimoo dhan iska ilaaliyaah waracnimadaas oo xalaal miiradka ihi xalaalta aad miiratahi ayuu alla subxaana wa ducadaada iyo tasbiixdaadaba ku aqbalaya salaadaada khayrkaada oo ilaahay ku aqbalaya subxana wa marka haddiiba cunada cabitaankaadii cunadaadii wax walba qish iyo xaaraan ay kusoo gasho ilahay ku ajiibi maayo subxana wa ducadaada lama aqbalayo lama rafcinayo maxaa yeelay ilaahay laa yaqbal llahu ila ayib u rasuulka alayh isalaatu wasalaam alla waxaan ayib ahayn ma aqbala wey sidaa darteed buu nabigu kusoo khatimo u yidhi faanaa yustajaabu lah riwaayaadka faanaa yustajaabu lidalika yani seebaa loo ajiibaa lama ajiibo istifhaamkan waxaa la yidhaahdaa waa istifhaamu tacajubi walistibcaadi baa la yidhahda waa la fogaysanaya arrintan waa shay lala yaabo oo caqliga ka fog adoo mutalabis bilxaraama inaad tiraada ilaahay aqbal wax socon kara ma aha wax la aqbali kara ma aha wey saasa loo jeeda sidaa darteed waxaa laga hayaa bacdu culammada qaar ka mida waxay dhihi jireen laa tastabطi اlijaaba waqad sadadta طurqahaa bilmacaasi yani ha dib dhiganin yani ha dhihin maxaa lai aqbali waaya ha dhihin ducadeyda maxaa loo ajiibi layahay alla muxuu i aqbali layahay ha dhihin adaa albaabadii adoo albaabadeedii macaasi ku xiray albaabkii ay ka bixi lahayd baad iska owda waa iska xirta ducada ilaahay loogu koryeeli lahaa ayaad xarimtay marka adiga ha dhararsaninoo maxaa lii ajiibu wahdhihina dib iskugu noqo macaasidan sax xalaashan xaaraamtan xalaal ku bedel wanaag samee markaasoo rabbi ku aqbalaya walidaalika nin shaacira oo gabyaa ahoo hadalkan hadda sheegna ka gabyaya waxaa ka mid ah shiikhuna noo soo guurinayo wuxuu leeyahy naxnu nadcu ilaaha fii kulli karbin uma nansaahu cinda kashfi lkuruubi kayfa narjuu ijaabata liducaa'in qad sadadna ariiqaha bidunuubi yani hadalkaasuu leeyay nadcu wuxuu leey naxnu nadcu ilaah allaan baryaynaa ilaahay baan baryaynaa fii kulli karbin dhibaato kasta kurbo kasta iyo musiibo iyo markay shiddo nala kulanto ilaahayow baan leenaha allaan baryaynaa uma nansaahu ilaahay waa iloobaynaa cinda kashfi lkuruubi markii kurbadii iyo shidadiina haysatay dhibaatadiina laka qaado waaba ilowna xumaanteenaan dhex dabaalanayna kayfa narjuu ijaabatan liducaa seebaan u rajaynaa ducadeenna in la ajiibo yacni in ducadeeda la ajiiba say bay suuragal ku tahayd u rajayni ducadaasu qad sadadta ariiqahaa bidunuubi waddadii ay mari lahayd aad adiga xirtayoo dembi iyo macaasi aad ku xirtay waddadiis ay gaari lahayd adiga oo dembi ku xiray seebaa ducadaada in loo aqbala aad urajayn aan u rajaynaynaa buu leeyahy marka macnaheedu waxaa weeye xadiidkan waa xadiid aad u qiimo badan wey waxaa weeye in waxaas tawsiyada wasiyada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo noo dardaarmay inaynu qaadano kulamaa aan xalaasha ku dadaalno xaaraamta ka fogaano aacada aan ku dadaalno macaasida aan ka fogaano khayrka aan ku dadaalno waxaa waye kulamaa ilaahay oo noo gargaaro subxaana wa tacaala ducadeennana la aqbalo ninkaas khayrkaa la yimid oo wanaagaas asbaabaha lagu ajiibi jiray la yimid waxaa diiday in laga aqbalo macaasidaas iyo dunuubta oo la yimid weya hada wbilahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbi ajmaciin